صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب به قام ميزان دين الرسول صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب به قام ميزان دين الرسول صحيح البخاري لو أنصفوه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه man tabicahum bixsani ila ywm اddiin wslama tasliima kaiira ama bacd sakaoo sabtiya bisha muxaram toddobiyo toban ay tahay kun afar boqol sagaaliyo soddon oo waafaqsan toddobadii bishii tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala kitaabka loo yaqaano saxiixu limaam اlbukhaari ayaanu bilaaban doonnaa insha allahu tacaala allana subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa siduu bilowgiisa inoogu fududeeyey inoo soo waafajiyey inagoo faa'iidaysanay oo caafimaad qabna ilaahay dhammaadkiisa si fudud inuu inoo gaadhsiiyo ayaan allah subxaanahu watacaala weydiisanayna waa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu qaadanaynaa riwaayatan wa diraaya xadiidka qaybtiisa usuushiisa hadday rijaasha tahay haddii ay tahay eh, musalaxii oo inagu soo noqnoqonaya waxyaabo badan aynu uga baahan doonno waxaynu kaloo inoola socda xadiidka macnihiisa iyo fiqigiisa kitaabku waa kitaab aad u culus wuxuu ka culus yahay qiimaha islaamka ugu fadhiyo sidaynu faahfaahin doonno insha allahu tacaala wuxuu ku culus yahay wuxuu xambaarsan yahay abwaabta islaamka o dhan baa ku dhan funuuntii cilmiyadoo dhan baa ku dhan kitaab aad loo kala shaandheeyey oo aad loo kala hufay oo lix iyo toban sano sida bukhaari uu tilmaamayo ka shaqaynayay lix kun oo xadiidna uu ka soo xulay kitaabka noocaas aynu xaalkiisa ka hadlayna waa kitaabka culimmadu ay ku tilmaameen ajallu kitaabin bacda kitaab illaahi caza wajal kitaab sharciga iyo islaamka ka hadlaya marka laga yimaado kitaabka alle subxaanahu watacaala ee munazalka ah kitaab ka weyn oo ka qiimo badan oo ka saxiixsan oo ka sharaf badan inaan la helin taasina waa kalimatu ijmac waayo kitaabka alle waxaa kusoo xiga sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam marka sunnada nabiga laga hadlayana kitaabka ugu weyn ee loogu kalsoonida badan yahay waa kitaabkan saxiixu limaam lbukhaari muqadimadeennu insha allahu tacaala saddex baan ku talagalay muqadimo mid ay tahay xadiidka nebiga calayhi salaau wasalaam xilliga uu bilaabmay diiwaangelintiisu oo hadal badani uu ka taagnaa oo islaamka bilowgiisii nabigu diida calayhi salaau wasalaam xadiikaba in la diiwaangeliyo oo la qoro kitaabat lxadiii fiihi ikhtulifa uma aljawaazu bacdu ijmacan wafa mustnd manci xadiiu muslimi laa taktubuu canii falkhulfu numi fabacduhum acalahu bilwaqfi waakharuuna callaluu bilkhawfi min ikhtilaaطi bاlqur'ani fantasakh limnihi waqiila daliman nasakh alkula fi صaxiifati waqiila bal liaaminin nisyaanahu ladii khalal kitaabat xadii bilowgii mamnuuc bay ahayd kutub in la alifo ama xadiidka nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam in la qoro laakiin mawduuca noocaasa kusii fogaan maayo muqadimadiisi waan iska dhaafay waxaa markii dambe la isku waafaqay in xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam la qoro la diiwaangeliyo waxaana la bilaabay sanadku markuu boqol ahaa ayaa cumar bnu cabdilcasiis wuxuu arkay muxadiiintii oo sii dhammaanaya wuxuu ihi inii khashiitu duruusa alcilmi wa dahaaba alculamaa waxaan ka baqay culimmadu inay dhintaan muxadisiinta ah cilmiguna inuu dhammaado dabeedna wuxuu amar ku bixiyey axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam in la jamciyo alifaad maqsuuda oo lagu talagelayo in waxa weeye la sameeyo ayuu amar ku bixiyey kataba ila alamsaar magaalooyinka iyo degmooyinka iyo tuulooyinka culimadii joogay muxadisiinta ahaa ayaa amar lagu siiya xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam inay quraan jamcigaas ama taaliifkaas ama qoraalkaasi wuxuu ahaa kii koowaad ee lagu talagalay xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam in lagu jamciyo loomana kala soocin saxiix iyo daciif looma kala soocin waxaa la jamcinayay wax kastoo nabiga laga warinaya calayhi salaau wasalaam jamciga labaad waxaa bilaabay a'imadii waaweynaayee muxadisiinta ahaa ee qarnigii labaad waxa weeye noolaa ee a'immadaasi iyaguna waxay ku jamciyeen cala alabwaab oo mid waliba baab cayiman kitaabu ljihaad oo kale baabu lashriba baabu siyar abwaab ayman oo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlaysa ayay iyaguna bilaabeen ta saddexaad waxay ahayd wata uu bilaabay imaamu lbukhaari in la kala sooco saxiixa iyo daciifka oo wuxuu alifay kitaabkan isagoo ku gaabsanaya axaadiista saxiixa ah awalu jaamici alxadiidi wاlأhar ibnu shihaabin aamiran lahu cumar وأول الجامع في الأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب kabni jurayji wahushaymin maliki wamacmarin wawaladi lmubaaraki wawalu ljaamici biikhtisaari cala asaxiixi faqad lbukhaari wamuslimu min bacdihi wlwalu cala asawaabi fi saxiixi afdalu xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga hadlaya diiwaangelintiis saddexdaa marxaladood ayuu waxa weeye soo maray markii dambena maraaxishu way sii kala dhalanaysay axiixa waxaa ku xigay kutubta yaguna jawaamicda ah ee waxa weeye sunantayo ay ka mid yihiin waxaa ka dambaysay siday usii socotay kutubu axaadii alaxkaam arbaciinaadka waxyaabahaasoo dhani waa qaabab kala duwan kutub lamaani kutub lmasaaniid kutub lmacaajib kutub lmusanafaat kutub lmuwaaaat waa qaabab kala duwan oo xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam loo diiwaangelinayo taasi waa muqadimaan aad u soo koobay laakiin hadalkeedu badan yahay insha allahu tacaala laakiin intaasaan kaga baxaya labada muqadimee hadhay ee asaasiga ah waxa ay tahay imaam albukhaari shiikhan aynu martida u nahay ee tacabkiisii maanta aynu doonayno inaynu ka faa'iidaysanno inaynu insha allahu tacaala noloshiisii iyo qaabkuu cilmiga u dalbay iyo axwaashiisa aynu wax isaga sheegnay iyadoo soo koobayno walibana qodobada muhimka ah aynu insha allahu tacaala dul istaagayn taa maqsuudkaydu ma aha cilmi ahaan in loo qaato ee waxaa kasii muhiimsan inaynu dhaqan ahaan u qaadanno tacabka iyo dadaalka uu bixiyey inaynu wax ka mida gaari mayno inaynu waxaweeye ka faaiidaysanno haddaynu ka hadlayno isagoo lugaynaya ama awr isagoo fuushan caalamka inuu isaga kala gooshay inagoo maanta burco dhexdeeda xaafado isu dhow isu kala soconayna inaan laga caajisin oo waxa wey aan laga daalin markaynu ka hadlayno xilliga uu cilmiga dalbay iyo wakhtiga uu ku bixiyey iyo sida uu alle subxaanahu watacaala u xasuusanayay markuu axaadiista dajinaya waa ka hadli doonaa tan noocaasna waxayna tusaysaa in alle subxaanahu watacaala loogu dhowaado niyada in la wanaajiyo cilmiga alabkiisana all subxaana watacaala lagu dhowaado man huwa imaam buhaari imaam buhaari waa kuma abu cabdilaahi baa laqabkiisu yahay kunyadiisu tahay waana kunya muxadiiin imaam axmed imaam shaafici alimaam malik waxaan abi xaniife ka ahayn afarta aime madaahibta dhammaantooda abu cabdilah baa kunyadoodu ahayd unyatmuxadiiin baa la yidhaahdaa waa kuny ay aad u jeclaayeen waxayna ka timi axabu lasmaai ila allah cabdullaahi wa cabduraxmaan magacyada alle subxaana wa tacaala uu u jecel yahay cabdalla iyo kowka ah. bay jeclaayeen haddii magacoodu cabdalla aanu ahayn cabdulaahi aanu ahayn curadkooda inay u bixiyaan cabdulaahi u bixiyaan abu cabdullah wey abu cabdillaah kunyadiisa wey muxamed ibnu ismaaciil ibni ibraahim ibni lmugiira ibni bardisba ibni bardisba deelka waa la hoos dhigaya aljufi waxaa loo nisbeeye jufi baa loo nisbeeyey nisbadaasina waa nisbatu walaa waa nisbatu walaa walaagaasina waa walaau islaam yani bukhaari jucfi ma ahayn jucf waa qabiila carabiya wey imaam bukhaarina cajami buu ahaa nin cajamiya ayuu ahaa laakiin jucfi waxaa loogu nisbeeyey awowgii oo ah almugiira ibni bardisba ayaa wuxuu ku soo islaamay oo soo islaamiyey isagoo majuusiya ninka loo yaqaano yamaan aljucfi oo carabiya sidaa awgeed baa waxa ka dhacay meesha walaau islaam ninku cidda soo islaamisa ee diinta islaamka ilaahay uu sabab uga dhiga inuu soo galo gallad weyn buu ku leeyahay waxay shabbahdaa nicmadii ama galladii qof aad xoraysay oo kale walaaga asalka ahi waa walaau cataaqa waana cilmi muxadisiintu ay daneeyaan dadka mawaalida ah ee walaha leh cid kule in axwaashooda la caddeeyo waa baab ka mida cilmu lmusalaxa ka mida walahum macrifatu lmawaali wma lahu fi lfanni min majaali walaau cataaqati walaau xilfi walaau slaamin ka mili ljucfi addoon la xoreeyey waa mawla addoon lala heshiiyey oo gaashanbuur ay ka dhaxayso laba qabiil waxaa la odhanayaa alasbaxiyu mawlaahum sida imaamu maalig oo kale asbaxi ma ahayn laakin mawlu u ahaa mawlahaasina walaau xilfin buu ahaa waxaa ka mida walaau islaam xidhiidhka islaamnimada inuu ku soo islaamiyo galladda uu kugu leeyahay mawle inaad ugu noqoto waa sida imaamu bukhaari oo kale wuxuu wale u ahaa ninka loo yaqaano alyamaan aljucfi imaam albukhaari waxa uu ku dhashay magaalada samarqand loo yaqaano oo hadda ku taalla waddanka loo yaqaano usbakistan wuxuu ku dhashay bukhaara samarqand waa ku dhintay magaalada bukhaara la yidhaahdo oo ku taalla usbakistan ayuu waxa weeye ku dhashay eh, waana dowlad ka mid ahayd dowladihii itixaadka suufiyeedka laakiin hadda waa dal madax bannaan wey wuxuu dhashay maalin jimca ah markii salaadii jimco la tukaday saddex iyo tobankii bishii shawaal sanadku markuu ahaa afar iyo boqol hijriyada nabiga calayhi salaatu wasalaam boqol iyo afar iyo maalin jimco ah afartobanka bisha shawaal ayuu ku dhashay magaalada bukhaara la yidhaahdo dabeedna wuxuu bilaabay markuu soo kobcay cilmiga inuu dalbo abcan wuxuu koray isagoo agoona hooyadii baa korsatay wuxuuna bilaabay cilmiga inuu dalbo isagoo aad u yar markuu naftiisa ka hadlaya waxa uu yidhi ulhimtu xifd alxadiii wa ana fi lkutaab waxaa laygu ilhaamiyey oo la ijeclaysiiyey xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam inaan xifdiyo anigoo malcaamada dhiganaya kutaab ama kataatiib oo jamaca waa malcaamadihii xilliga qur-aanka lagu baranayay waxaa la yidhi imise dadaadu ahayd wuxuu ihi cashru siniina aw aqal toban sanaan ahaa ama waa ka yara markuu muddo joogay ee uu gaadhay lix iyo toban sano ayuu bilaabay inuu xifdiyo kutubtii cabdulaahi bn mubaarak aynu hadda soo sheegaynay iyo wakiic waa culimmadii ka horeysay ee abwaabta ku jamciyay kutubtoodii iyo axaadiistoodii buu kadibna xajka ayuu aaday xijaaz maka iyo madiine ayuu isaga gooshay culimadii joogtay ayuu waxa weeye ka qaatay cilmiga uu ka qaatay da'diisuna waxay ahayd sideed sano ayay ahayd markuu bilaabay rixlada cilmigaa ah bilaabay wuxuu bilaabay isagoo isla da'daasa oo da'diisu sideed ay tahay inuu kutub alifo ama uu jamciyo qadaaya asaxaabati wataabiciin saxaabada iyo taabiciintu waxay fatwoodeen iyo qadaayaadka ay xukumeen ayuu waxa weeye bilaabay inuu jamciyo wuxuu bilaabay kitaabkiisa taariikhulkabiirka in la yidhaahdo rijaasha uu kaga hadlayo taaliifkiisa ayuu bilaabay masjidka nabiga calayhi salaau wasalaam buu ku bilaabay waxau dha habeenada cadada ah ayaan hoos fadiisanayadayaxa hoos fadhiisanaya habeenada waxa weye cad ayaan waxaan hoos fadhiisanayay buu i allayaali almuqmira dayaxaan hoos fadhiisanayay magac kasta waxaan ka hayaa buui qisaan ka haya magac kastoo isoo mara oo rijaasha xadiidka ka ah, waxaan u helayaa buui qiso u helaya kadib wuxuu bilaabay raxalaadkiisa cilmiga ah inuu bilaabo wuxuu tegay magaalooyin iyo wadamo aad u badan wuxuu u sida aynu tilmaannay bilaadu khuraasaan waa meeshuu ka soo jeeday iyo manaadiqdii u dhoweyd culimmadii joogtay buu ka qaatay xadiidka ka qaatay kadib wuxuu soo aaday xijaa wuxuu aaday masr buu aaday shaam iyo magaalooyinkeeda ayuu aaday ciraaq oo xadiidka u badnaa xilligaas ayuu magaalooyinkooda culimadii joogtay xadiidka ka qaatay magaalooyinkuu maray waxaa ka mida ah baqhdaad ayaa ka mida ah, waxaa ka mida ah basra alkuufa waxaa ka mida masr waxaa ka mida balkh maru samarqand iyo magaalooyin badan oo la ah ayuu mid walba waxa weeye u doontay xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam imaam bukhaari marka laga hadlaya xifdigiis iyo maskax badnaantiis culimadu aad bay uga hadleen laakiin mawduuca kusii fogaan mayn waayo inagu waxaynu doonaynaa inaynu ku dayanno xaalkiisana aynu tiigsano marka haddii xifdi badnaanta ilaahay uu u dhaliya aynu buunbuuninno waxaa laga yaabaa qofku inuu yidhaahdo waxa weeye wakafa allahu lmuminiina alqitaal ninkaas sidiisa ilaahay nooma abuurin waa min allah bay ka socotaa laakiin waxaad ogaataan si kastaba qofka haddii maskax loo siiyo oo ilaahay mawhiba uu u siiyo mawhibada noocaasa waxay anfacaysaa marka uu ka faa'iidaysto imisaa cilmiga nala dalbayay markaanu macaahidda dhiganayna arigaabo iyo lascaanood aanu xifdigooda ka yaabnay oo nusaac ama afartan daqiiqo sideean bayt oo matni cilmiya ah welibana kuwa culculusa alfiyooyinka ah hal majlis ku xifdinaya oo maanta dee shaykhulislaam noqon laha innaga in badan naga cilmi badnaan laha laakiin waxa weeye ka dhacay oo hawlo kale ku mashquulay oo maanta xitaa maskaxdii fiicnayd iyo xifdigii badnaa waxa weeye aan awoodayn waayo nicmada allah uu ku siiyo subxaanahu wa tacaala haddii aadan isticmaalin way baaba'aysaa wayna nuqsaamaysa marka qodobkaas culimmadu aad uga hadleen in aad u xifdi badan buu ahaa waxay bacdu ahlilcilmi tilmaameen imaam albukhaari waxaa laga yaaba kitaab inuu soo qaado hal mar inta uu eego kitaabkaas waxa ku yaalla inuu xifdiyo oo aanu mar labaad u baahan inuu dib u eego ee caam buu ku ah laakiin mar walba ijtihaad iyo dadaal iyo tacab iyo safaro iyo soo jeed ayaa waxa weeye juhdigiisu u badnaa marka la eego mawhibada iyo dadaalkana keebaa mudan ya keebaa awlaah ta ilaahay uu ku dhaliyay xifdibadnaanta uu ku dhaliyay dadaalka dadaalka ayaa kule culimmadu siday u ammaaneen iyo booska uu culimmada islaamka ka jooga dhowr qodob baynu ka tilmaamaynaa si aynu xaalkiisa u ogaano tilmiidkiisii abu ciise tirmidi ninkii sunanta lahaa wuxuu la joogay bukhaari moxamed ibnu ismaaciil albukhaari wuxuu fadhiyay xalqadii moxamed ibni cabdilaahi bni numayr oo culimadiisa ka mida ah dabeedna waxa kacay bukhaari baa kacay dabeedna intaa uu sii eegay buui jacalaka allahu zayna hadihi lumma ilaahay ha kaa dhiga ummadan quruxdeedii allah ha kaa dhigo xagga cilmiga iyo waxa weeye ufaaiideynta waxaa ka mid a ah, culimmadu waxay ku tilmaameen marka uu yimaado xalqada shiikhiisa sulaymaan ibnu xarb oo muxadisiinta ka ah, wuxuu ku odhan jiray yaa abaa cabdillaah bayin lana ala imaami shucba waxaad noo cadaysaa khaladadii shucba uu galay shucbana nin lagu dhaca ma amiiru lmuminiina fi lxadii buu ah oo raggii xadiika loo daba fadhiisanayay ninka ku dhacay khaladadiisa inuu ka hadlo nin sahlan ma ah yani halkaa waxaad ka fahmaysaa isagoo xalqadii fadhiya oo aalibulcilmiya ayaa laga codsanayay alimaam shucba khaladadiisa iyo xaadiista uu ku gafay inuu bayaamiyo culimmadiisu ka codsanaysa qiimihiisa ayaad ka ogaanaysa shiikha loo yaqaano yaxya bnu jacfar albikandi waxa uu leeyahay haddaan awoodayo inaan cid u ziyaadiyo cimrigiisa waxaan u ziyaadin lahaa imaam lbukhaari haddii jaanis la ii waxaan odhan lahaa ninkaa cimriga ha loo ziyaadiyo waayo waxa uu yidhi aniga dhimashadayda waa qof dhintay baan ah laakiin imaam bukhaari dhimashadiisu waa cilmigiioo dhintay hadalada culimmadu ka sheega waxaa ka mid alimaamu ah axmed ibnu muxamed ibnu xambal oo culimadiisa ka mida bukhaari culimmadiisa ka mida ah, ah. waxa uu yihi meesha khuraasaan la yidhaahdo nin la mida imaam lbukhaari may soo saarin caliy bnu lmadini oo culimmadiisa kuwii ugu waaweynaa ka mida ayaa waxaa loo sheegay imaam bukhaari inuu yidhi ma stasartu nafsii cinda axadi ila cinda caliyi bni lmadiini ninka keliya ee marka aan la fadhiyo naftayda aan yaraysto waxa ui waa caliy bnu lmadiini imaam lbukhaari baa odhanaya hadalkii wuxuu gaadhay caliy bnu lmadiini buu gaadhay dabeedna waxaa ui taa iga daaya taa ha layga daayo warkiisa ha layga daayo maa ra'aa mila nafsihi iska dhaaf cid kale isagu ma arag cid lamida cidduu arkayna waxaa ka mida shiikhaa laftiisa caliy bnu lmadiini baa ka ninka loo yaqaano raja isaguna waxa uu leeyahay waa aayatu min aayaati illahi tamshi cala alard waa calaamadaha alle subxaanahu wa tacaala ee dhulka dushiisa ku socodaya imaamu alxaakim abu cabdilaahi alxaakim oo muxadisiintii waaweynaa ka mida saaxib lmustadrak cala axiixayn waxa i waa imaamu ahli lxadii bila khilaafin bayna ahli naql muxadisiinta inuu horjooga u yahay oo imaam u yahay ahlulxadiidku iskuma khilaafsanaa kuma kala tagsanaa ibnu khusayma oo imaam laima lagu naanayso waxa ui maa ra'aytu taxta adiimi الsma aclama bxadiiثi rasuuli اllahi sal اllah alayh wasalam wla axfada lahu min muxamed bni ismaaciil samada hoosteeda khalqiga jooga nin xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam ka yaqaana iyo nin ka xifdi badan kuma ogi mana arag buuri imaam dahabi waxa uu ku tilmaamay ra'san fi اdaka ra'san fi اlcilm ra'san fi اlwaraci wاlcibaada intaaba madaxaynu ku ahaa xaafi ibnu kaiir kitaab bidaaya wnihaaya waxau isaguna ku tilmaamay imaamu ahli lxadiii fi zamani wlmuqtada bihi fi awaani xilligiisa imaam buu ahaa cilmu lxadiika xilliguu joogayna nin lagu dayda ayuu ahaa wlmuqadamu cala saa'iri adraabihi wa aqraani dadkii asaagiisa ahaana ninka laga horaysiiyo ayuu waxa weeye ahaa shiikhan ammaantiisa kusii fogaan mayno waxaa kaaga filan ammaantiisa culimo waaweyne inay u qasiyeen kitaab gaara oo fadligiisa iyo ammaantiisa lagu faahfaahinaya in laga alifay waxaa ka mid a culimadaas imaamu dahabi markuu u tarjumaynaya kutubtiisa kala duwan waxa uu yidhaahdaa qad afradtu manaaqiba hada alimaam fii juزin dakhmin fiihi اlcajab kitaabkiisa waxa weeye alcibar oo kale taariikhu lislaamka siyaru aclaami nubala tadkirat lxufaad kutubtaasoo dhan waa ugu tarjumeeya hadallada uu ku sheegay markuu u tarjumaynaya waxaa ka mida wuxuu ihi waxaan ka alifay wanaaggiisa iyo fadligiisa kitaab weyn oo cajaa'ibi ay ku sugan tahay ibnu xajar raximah llahu tacaala baa la mida oo isaguna meelo badan ugu tarjumeeyey isaguna hadalka hadal la mida ayuu cabiro waxa uu ihi manaaqibuhu kaiiratun jidda fadaaishiisu aad bay u badan tahay qad jamactuha fi kitaabin mufrad waxaana ku kulmiyey kitaab madax bannaan baan ku kulmiyey si xogtiisa iyo wanaagiisa looga bogto waxa uu leeyahay imaamu ibni xajar raximah llahu tacaala hadyusaariga oo fatxulbaariga muqadimo u ah wlow fataxtu baaba hanaa'i اla'imati calayh miman ta'ahara can lafaniya alqirdaas wanafadat اlanfaas fadaka baxrun laa saaxila lahu hadalkiisaa inagaga filan wuxuu hi culimmada ammaantay ee ka dambaysa ammaantooda haddaan taxo khadkuna waa dhammaan laha nafaskuna waa dhammaan laha naqaskuna waa dhammaan laha waana badweyn aan xeeb lahayn ninkaa ammaantiisu subki baynu kusoo gabagabaynayna abaqaat shaaficiya oo de uu u wato inuu shaafici ahaa waayo muxadisiintu waxay u badnaayeen shaaficiya ayay u badnaayeen markuu manaaqibtiisa ka hadlay waxa uu yidhi waclam ana manaaqiba abi cabdillaah kaiira ninkan fadligiisu aad buu u badan yahi laa maطmaca fi istiicaabi haalibiha la damaaciyi maayo in badankeeda iyadoo dhan ma ah badankeeda in la koobo cidi awoodi mayso wlkutubu mashxuunatun bihi kutubtuna waa ka buuxdaa wa fii ma waradnaahu maqnacun wa balaaq waxoogaaga aan ka sheegayna waxa weeye wax lagu qanco iyo wax sahaya inoogu filan ayaa ku sugan imaam bukhaari culimmada islaamkaynu sheegnay waa kuwii ugu caansanaa ugu kutubta badnaa ugu adeega badnaa ayaynu ka soo naqlinay waxa ay ku sheegayaan ama ay ku tilmaamayaan alimaam albukhaari waxaasina kumay iman fadhi waxa ay ku timi dadaal iyo tacab iyo ikhlaas iyo niyad sami ayay waxa weeye ku timi musanafaadka ama kutubta uu leeyahay xaafidkani waa badan tahay musanafaadkiisa waxaa ka mida ah, kitaabkiisa loo yaqaana aljaamic asaxiix waana raasumaalkiisa tacabka uu geliyey iyo midhaha kitaabkani uu yeeshay waa kitaabka ugu qiimaha badan wey waxaa kaloo kutubtiisa ka mida ah aladab almufrad oo uu u gaar yeelay aadaabta iyo akhlaaqda loo baahan yahay adab lmufradna wuxuu ugu bixiyey kitaabkiisa jaamica waxaa ku sugan kitaabu ladab oo ka mida ah bukhaariga ka mida ah. dabeedna wuxuu alifay mid madax bannaan oo aladab almufrad loo yaqaano kitaabkaasna wuxuu ku sheegay axiixa iyo aciifka labadaba waa ku sheegay waxaa ka mida ah kutubtiisa rafcu lyadayni fi sala salaadda marka la tukanayo qacmaha kor in loo qaado axaadiisteeda uu ku jamcinayo masaa'il ahaanna uuga hadlayo alqira'atu khalf alimaam altaariikhu alkabiir alwsat alsagiir khalqu afcaali alcibaad kitaab ducafaa aljaamic alkabiir almusnad alkabiir kitaabu lshriba kitaabu lhiba asaami asaxaaba iyo kutub la mida ayuu ka tegay wax la waayay oo mafquuda ah iyo kutubiina soo gaadhayba labadaba isugu jira xilima ayuu dhintay imaam albukhaari waxa uu dhintay ee magaalada la yidhaahdo khartank oo maalin jimca ayuu dhashay saynu soo sheegnay salaadii jimca dabadeed maalinkaa habeenkeedii salaadii cisho dabadeed ayuu dhintay waxayna ahayd maalinkaa jimce ee maalmihiisa ugu dambaysay waa maalintii bisha ramadaan ugu dambaysay khaatimo wanaagsan bay u ahayd yacnii bishii ramadaan markuu dhammaystay ee habeenkii ciiddu ay soo galaysay salaadii cishana la tukaday ayaa tiisuu u timi wuxuuna ahaa sanadku iyo wuxuuna noolaa muddo abiiyo sano ah ayaa cimrigiisu ahaa wuxuuna ka tegay cilmi aad u badan oo uu ka mid yahay kitaabkan aynu hayno uu ka mid yahay ibnu kaiir raximah llahu tacaala waxa uhi taraka raximah llahu tacaala cilma naafica ljamiic اlmuslimiin facilmuhu lam yanqaطic bal huwa mawsuul bima asdaahu min الصaalixaati fi اlxayaa waxa weeye inta adduunyada la joogo sidaasaa loo dhiganaya kitaabkiisa sidaasaa haddii xadii la sheegayo marka la sheego haddii la yidhaahdo imaam اlbukhaari ayaa saxiixiisa ku soo saaray cid waliba ugu kalsoonaanaysa raximah اllah raxmata waasica qodobka labaad waxaan qodobad kooban ka tilmaamaya kitaabkan aynu qaadan doono ee shiikhuu waalifay kitaabku wuxuu ku caanbaxay saxiixu lbukhaari waana sida iclaanku ku baxay kutubta hadda la daabacayaana waxa weeye lagu daabaco saxiixu lbukhaari laakiin magaca uu u bixiyey mualifkiisu imaam lbukhaari waxa uu yahay aljaamic saxiix almusnad min umuuri rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam wa sunanihi wa ayaamih magaciisa rasmiga ah waa magaca noocaas haddii la soo gaabiyana waa aljaamic axiix aljaamic asaxiix ayaa waxa weeye loo yaqaana aljaamic asaxiix almusnad min xadiii rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam ama min umuuri rasuuli اllaahi sal اllahu alayh wasalam wa sunanihi wa ayaamih waa kitaab jaamica oo kulminaya xadiidka nabiga alayhi الsalaau wasalaam intuu ku talagalay waa kitaab musnada oo axaadiistiisu ay tahay mawsuul sanadkeedu uu xidhiidho waa aلصaxiix waxaa lagu kulmiya axaadiista صaxiixa oo keliya axaadiistaasina waa nabiga axwaashiisa iyo sunantiisa iyo maalmihiisa iyo siiradiisa ayaa waxa weya lagu kulminaya ibnu salaaxna wuxuu ku ziyaadiyey markuu magaciisa sheegaya kitaabka musalaxa wuxuu ku ziyaadiyey almukhtasar aljaamic alصaxiix almusnad almukhtasar min sunani rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam min umuuri rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam wa sunanihi wa ayaamih mukhtasarna waxaa laga keenay wuxuu ka soo gaabiyey axaadii badan buu ka soo gaabiyey sida uu inoo tilmaami doono sida awgeed kitaab muawala ma ah waa kitaab mukhtasara wey sababta kitaabka loo alifay culimmadu waxay tilmaameen oo ibnu xajar uu ka mid yahay sida uu muqadimada ku sheegayo saddex sababood baa ku kalifay kitaabka inuu qoro ama uu alifo sababu taaliifka in la ogaadaana waa muhim shiikha maxaa ku kalifay kitaabka inuu alifo asbaabtuna waa kala duwanta ragga qaar waxaa ku kalifay ciil baa ku kalifay sida ninkii laga sheegaya yidhi gabay maaha waa gabaya ciilku gabayga ciil baa ka soo saaray nin la ciilay buu aha ragga qaar baa kutubta u alifay in la ciilay oo la cusleeyey ragga qaar baa u alifay isagoo difaacaya waalidkii difaacaya waxa wey u alifay kitaab baana laga alifay asbaabu taaliifi lkutub kaaha loo noqdo insha allahu tacaala sababaha kutubta loo alifo oo qisooyin badan lagu jamcinayo culimo ka hadlaya sababaha ku kalifay kitaabka inay alifaan waana cilmi mufiida waxa weeye mawaaqif badan oo ku soo maraysa oo kugu kalifi lahayd inaad gabaydo ama kitaab inaad alifto ayaa laga yaabaa noloshaada inay soo marto cibar baa ku sugan waxaa ka mida ah mawaaqiftaas kitaabkii aan majisterka ku taxqiijiyey zahrulfirdows oo xaafid ibnu xajar uu leeyahay wuxuu ka soo gaabiyay musnad lfirdows musnad lfirdowsna firdows lahbaar ayuu u adeegaya shiikha loo yaqaano abu shujaaca daylami ayaa wuxuu alifay farduusu alahbaar kitaab la yidhaahdo oo axaadiista uu ku jamcinaya nabiga calayhi salaau wasalaam kitaabkaasina wax sanada ma laha wuxuu ka bilaabayaa xadiika hamada ku bilaabmaya waxaana ugu dambeeya xadiika ya ku bilaabmaya yati cala nnaasi zamaan yati cal naasi zamaan yuxshar naas iyo axaadiista la midkaabaa ugu dambeeya sanadna maleh axaabina maleh waxaa taxanun xarfihiibaa taxan mutuuntiina waa la sheegaya daciif iyo axiix iyo mawduuc intuba waa ka buuxaan kitaabkiibaa laxanta oo waxaa la yidhi laa khiaama lahu walaa azima axaadiistana aan jihaysnayn hogaanna meelay ka timi iyo meelay ku socotana aan la ogeyn axiix iyo aciifna aan kala soocnayn dabeedna dacaayadaasaa kitaabkii suuqa loo geliyey inankiisa la yidhaahda abu mansuur adaylami ayaa u tafaxaytay xadii walba sanad buu u sameeyey sanad uu sameeyey maa sanad buu u oo wuxuu alifay musnad lfirdows kitaabka firdowska asaniidiisii wuxuu aabbihii ka warinaya wuxuu culimo kaleba ka qaatay dabeedna ibnu xajar baa yimi axaadiista aan caanka ahayn kutubu sitaha iyo kutubta la aan ku sugnayn ee aan aadka loo helayn axaadiista noocaasuu jamciyey wuxuuna ku magacaabay zahru lfirdows waxaa kaloo la yidhaahdaa algharaa'ib lmultaqata axaadiista badanaaba aad weydo kaasaa laga helaya algharaa'ib almultaqata min musnad firdows baa la yidhaahdaa anigu waxaan taxqiijiye masterka ku qaatay xarafka yada xadiidka yada ka bilaabmaya in badan oo ka mida ah anay soo martay oo kitaabka ka mida ah. insha allahu tacaala dubay baa hadda lagu daabacayaa oo laba sanaba aanu daba soconnay in la daabaco waxaan filanaynaa insha allahu tacaala dhowaan inuu soo baxo eh, oo la daabaco wuxuuna ku soo baxayaa ilaa an mujalad ama lix mujalad haddaanu sideedba gaadhin ayaa laga yaabaa inuu kasoo baxo waxaan tusaalaynayay yani culimmadu sababaha kutubta ay u alifaan waa kala duwan tahay markaynu ka hadlayna imaam bukhaari imaam bukhaari saddex qaab bay culimmadu u sheegeen mid waxa ay tahay wuxuu arkay kutubtii culimadii xilligaa joogtay oo aan kala soocin saxiix iyo daciif kala soocin oo saxiix iyo daciifba ay ku sugan yihiin dabeedna taasi waxay ku qaaday axaadiista saxiixa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam si gaara inuu u jamciyo taasi waa sabab sababta labaad shiikhiisii isxaaq ibnu raahuuya ayaa isagoo xalqadiisa fadhiya ayaa wuxuu kula taliyay ardaydiis inay jamciyaan axaadiista nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam bukhaari si gaara ulama hadlay laakiin ardaydiisu la hadlayay waxau i low jamactum kitaaban mukhtasaran lisaxiixi sunnati rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam allayla haddaad jamcin lahaydeen kitaab u gaara axaadiista saxiixa ah ee nabiga ka sugan calayhi salaau wasalaam yacni lakaana dalika amran xasanan jawaabu lowba xadfan wax wanaagsan bay ahaan lahayd imaam lbukhaari waxau i fawaqaca dalika fii waana meelaha la ysku dhaafay yani markay culimmadu kutubta alifayaan kitaabka gudihiisa waxaa lagu sheegaa waxa weeye mawduucani wuxuu u baahan yahay kitaab madax bannaan kitaabka gudihiisa ka helaysa mawduucani waa mawduuc ballaaran halkan kaga bogan maayo laakiin wuxuu u baahan yahay kitaab in laga alifo ilaahay hadduu inoolaysiiyo kitaab baan ka alifaya dabana nin dambeeya ayaa ogaanaya shiikaasi inuu dhintay isagoo kitaabkiiaan alifin jaanis baa soo baxay nin kale laga yaabaa inuu intaasoo jeer meeshaa dul aanay qalbigiisa ku soo dhicin kitaabka inuu alifo haddana marka laga hadlayo rasaaisha jaamiciga asaasiyaadka waxaa ka mida sababulikhtiyaar baa ka mida inaad wax ka qorto maxaa kugu kalifay dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waxaan arkay inay dadku u baahan yihiin cid ka aliftay ma helin sida imaam buhaari hadalkiisa hadda laga fahmay waayo cid uga horraysay lama hayn oo saxiixa ku gaabsanaysa waa waxa ibdaaca loo yaqaano waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo shiikh hebel oo boqolaal sano ka hor dhintay ayaa waxaan helay isagoo mawduucan ammaanaya oo tilmaamaya in wax laga alifo dabadeedna qalbigayga ayay ku dhacdo waxaan jeclaysa inaan wax ka alifo iyo waxyaabaha lamidka ah sababta saddexaad imaam albukhaari laftiisa ayaa waxa ii manaam waxaa laygu tusay waxaan ku riyooday nabi maxamed calayhi salaau wasalaam oo fadhiya anoo dul taagan oo aan ku babinayo babiso marwaxadoo kale aanoo ku babinaya ayaa waxa weeye lay tusay dabeedna waxaan weydiiyey kuwa ku fiican riyooyinka fasiraadooda waxay ugu jawaabeen waxay idhaahdeen anta tadubu lkadiba can xadiii rasuuli اlaahi sal اllahu alayh wasalam yacni nabiga aad babinayso macnuhu wuxuu u dhacaya xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam baad difaacaysa difaacaasina waxa uu noqday saxiixa iyo daciifka waxa nabiga ka sugan iyo kaan ka sugnayn in la kala sooco markii uu bilaabay si qaabkeebuu u daneeyey imaamku aad buu kitaabka u daneeyey waxaa inagaga filan xadiid kasta oo kitaabkan ku guda sugan waxa uu ihi kitaabka maan gelin xadiid ilaa waxaan tukaday salaat listikaara baan tukaday laba sunno ah oo ilaahay aan sida wanaagsan weydiisanayo ayuu halkii xadiiba u tukaday marka axaadiista xadiid walba allahu aclam ma maca almukararba mise waxa weeye waa biduuni mukarar waxay u badantahay inay tahay usuusha axaadiistii aan la soo celcelin yani marka la soo celceliyo waa toddoba kun iyo marka la sheego axaadiista asalka iyadoo aanay la socon soo celcelintu siaynu tilmaami doonno waa laba kun iyo waxoogaa weeye labadaa kun ee xadii ee kitaabkiisa uu gelinayo mid walba wuxuu u tukaday salaat listiqaama wax sahlan maa adiyada labaad axaadiista uu soo xushay wuxuu ka soo xushay oo kun oo xadii oo kun oo xadii oo la sheegayo sanadka laga hadlayo ma aha maaha oo kun oo matni ma ah. sida inama alacmaalu biniyaat ma ah laakiin culimmadu waxay xisaabiyaan saxaabada dadkii ka qaatay xadii walba sanadkiisa gaar bay u xisaabiyaan yani sanadka uu xadiika uleeyahay inama alacmaalu bniyaat iyo sanad kale wuxuu ka kala dhigaya laba xadii buu ka kala dhigaya marka sanad ahaanna waa u xush matni ahaanna waa u xush taa waa danayn halkii ugu dambaysay waa halkii ugu dambaysay lix kun ayuu kala soo baxay laba kun iyo waxoogaa kala soo baxay kitaabku wuxuu ku saabsan yahay mawaadiic kala duwan waa jaamic waxaa ku sugan axaadiiu alaxkaam waxaa ku sugan axaadii siyar waxaa ku sugan axaadii اlcaqiida waxaa ku sugan axaadii اlaadaabi wاlakhlaaqi wالzuhd abwaabta diintoo dhan baa ku dhan kuma koobna axaadiista fiqiga oo keliya kuma koobna kitaabku wuxuu leeyahay oo aynu ku arki doonnaa tacliiqaat wax la yidhaahdo tacliiquna waa sanadka bilowgiisa in la xadfo asalku kitaabka loogu talagalay waa musnad magaciisana waa ku sheegnay aljaamic axiix musnad yani musnad waa almuttaid almarfuuc ila nabiyi sal allahu alayh wasalam baa musnad la yidhaahda almusnad almarfuucu da tisaali waqiila walu waqiila taali laakiin waxaa laga helaya tacliiqaat badan baa laga helaya oo imaam lbukhaari uu odhanayo qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam ama uu odhanaya qaala taawuus qaala mucaad bnu jabal itunii biamiis mucalaqaadka sanadka bilowgiisa la xadfaya ama sanadka dhammaantiibaa la xadfaya ama qayb ka mida ayaa la xadfaya mucalaqaadkaasina kitaabka aad bay ugu badan tahay halkooda ayaynu insha allahu tacala kaga hadli doonnaa laakiin waxay tahay mucalaqaadkaasi kitaabka asal ahaan kama mid aha sidaa awgeed imaam lbukhaari waxa dhacda daciif iyo saxiix labadaba mucalaqaadka inuu ku sheego laakiin qaacidadu waxay tahay mucalaqaadkaas sanadka bilowgiisa la xadfay hadduu ku sheego siiqo go qaala iyo wixii la mida uu jasmiyo waa saxiix laakiin wuxuu saxiix ka yahay ciddii uu sheegay hadduu idhaahda qaala taawuus xadiid inoo iman doona oo mucallaqa ah, dabadeedna aawus wuxuu ka daba sheegay mucaad ibnu jabal waxaan leenahay maadaama uu yidhi qaala aawuus uu jamiyey ilaa aawuus isagaa inaga huba waa axiix wey sanadkiisa la baari maayo laakiin waxaa la eegayaa aawuus waxa ka dambeeya ee uu muujiyey aawuus waxa ka dambeeya mucaad aawuusna mucaad ma soo gaadhin marka marka la leeyahay waxa weeye uu jamiyey waana axiix waa ilaa man callaqa canhu ilaa rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam ma ah taana ha lagu tanabuho hadduu ku sheega siiqatu taciif ama tamriid qiila iyo ruwiya ukira xukiya iyo laga fahmayaa inuu daciif yahay laakiin taa lafteeda ha ku degdegin oo ha odhan maadaama siiqadu ay tahay siiqatu taciif daciif baa laga qaadanaya yaa lagu degdegin waayo qaybtaa laftooda markii la baaday badankoodu waxay noqdeen axiix ama xasan bay noqdeen inta daciifka ah ee aan aqbalayn xitaa in la kabo dacfigeedu cad yahay isaga laftiisa caddeeya sida kitaabu sala inoogu imanaysa wa yudkaru can nabiyi sal allahu alayh wasalam laa yatatawacu limaamu fi makanihi wahuwa aciif isagaasheegay inuu aciif yahay marka siiqatu tadciif iyadoo laga yaabo bukhaarigiisa inuu ku sheegay ama muslim saxiixiisa kusoo saaray oo saxiixa ama kutubta kale uu saxiix ku yahay oo xitaa xasan uu ka xoog badan yahay ayaa siiqada wuxuu ugu sheegayaa inuu bilmacna kusoo wariyey ama min baabi almudaakara inuu ku soo wariyey ama inuu xadiidka soo gaabiyey iyo waxyaabo lamida ayaa ku keena siiqada inuu tadciifiyo iyadoo welibana xadiiku uu saxiix yahay khulaasat lqowm qaacidada guud baynu ku dhaafaynaa oo ah waxa weeye wixii uu jasmiyana ciddii uu magacaabay ilaa laga gaadhayo xataa nebiga haddii ay tahay calayhi salaau wasalaam ciddaa xadiidku waa ka sugan yahay siiqatu tadciif hadduu ku keenana waa la eegayaa oo waxa weeye xaalkiisa ayaa la hubinaya axaadiista saxiixu lbukhaari waxaanu u daba fadhinaa xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala oo kitaabka muddo badan dul fadhiyey sida uu udhigay baynu insha allahu tacaala udhigaynaa sida uu muqadimada ugu sheegay sidaynu tilmaannay axaadiista qaybi waa marfuuc qaybina waa mawquuf oo saxaabada ayay ku joogaan mawquufka ka hadli mayno waxaynu ka hadlaynaa waa axaadiista nabiga gaadhaysa calayhi salaau wasalaam axaadiista marfuuca axaadiista marfuucay waxay u qaybsamaysaa mucallaq iyo mawsuul mid sanadkeeda la wada sheegay iyo mid waxa weeye sanadkiisa wax laga xadfay oo mucalliqa waxay kaloo axaadiistaasi u qaybsamaysaa axaadiis la soo celceliyey iyo axaadiis aan la soo celcelin mid walba cadadkeedaynu sheegi doonnaa insha allahu tacaala axaadiista marfuuca ah ee nabiga gaadhaysa calayhi salaatu wasalaam ee mawsuulka ah sanadkeedu u xidhiidho marka loo geeyo maca kuwa la soo celceliyey inama alacmaalu biniyaat waa xadiidka koowaad toddoba jeer buu soo celceliyay toddoba baab buu ku keenay toddobadaba haddii aynu xisaabinno iyo axaadiista la midka ah waa toddoba kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo sagaashan toddoba kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo sagaashan taa macnaheedu waa maxay toddobadaa kun iyo saddexdaa boqol iyo toddobiyo sagaashanka intaba inagu waa dhiganayna odhan mayno inama alacmaalu biniyaat wuu inagu soo noqnoqday waa la dhaafaya sharaxiisa waa soo koobaynaa laakiin siduu u sheegay iyo baabka wuxuu u keenay waa in laga hadlo wey baab walba macnuu u keenay sabab buu u keenay waynu ku khasbanna inaynu ka hadalno inama alacmaalu biniyaat toddoba xadiid buu ka dhigay toddoba meeloodna waa inoogu imanaya cadadka labaad waa axaadiista marfuuca ah ee mucallaqa ah ee sanadkiisa la xadfay iyaduna waxa ay tahay kun iyo saddex boqol iyo koob iyo afartan kun iyo saddex boqol iyo koob iyo afartan waa mucallaqa keliya haddii loo geeyo riwaayaadka iyo mutaabacaadka ka daba tuurka ee la socota iyaguna waa saddex iyo afar iyo wa fii riwaaya iyo wixii la mida saddex boqol afar iyo afartan iyo mucallaq iyo marfuucii mukararka ahaa intaba marka la ysu geeyo waa cadadkii hadda aynu sheegnay intaa marka laysu wada geeyo waa sagaal kun iyo labiyo sideean waa xaadiistii marfuuca ahayd oo dhammaystiran xataa kuwii la soo celceliyey oo mucallaqaadkiina ay weheliyaan oo ay weheliyaan riwaayaadkii kala duwanaaya uu tilmaamayay markaynu ku soo gaabsanno khulaasada oo ah axaadiista marfuuca ah ee mawsuulka ah ee mujaradkae aan la soo celcelin usuusha ah oo inama alacmaalu binniyaat hal xadii la xisaabiyo waa laba kun iyo lix iyo laba xadii wey laba kun iyo lix boqol iyo laba xadii ayay noqonaysa mucallaqa aan la soo celcelin ee usuusha ah waa boqol iyo sagaaliyo marka la soo celceliyo waa kun iyo saddex boqol iyo laakiin marka aan la soo celcelin ee usuusha lagu gaabsado mucallaqaadka waa boqol iyo lixdan midhla weeye boqol iyo iyo konton kitaabka cadadkiisu waa intaas imaam albukhaari markaynu ka hadlayno axaadiista wuxuu u soo celceliyaa qaabab kala duwan kitaabka wuxuu ugu talagalay axkaamta fiqiga inuu ku faahfaahiyo xadiikuna waxaa laga yaabaa intaasoo xukum inuu yeesho baabkan xadiikiibuu u baahan yahay waa keenaya maadaamuu abwaabtii fiqiga u baabaysanayo baab labaad baa laga yaabaa isla matniga inuu u baahdo sidaasuu usoo celcelinaya laakiin qaacidadu waxay tahay xadii hadduu u baahdo ma dhacdo isagoo sanadkiisa iyo matnigiisoo sidiisa ah inuu waxaaweye soo celiyo waxaweye taasi inta badan ma dhacdo axaadii saddex iyo labaatana marka laga hadlayo dhowrkaa kun ee xadii saddex iyo labaatan xadii waxaan ka badnay ayuu soo celiyay iyadoo sideedii u soo celiyey inta kale waxbuu ka bedelaya ama sanadkuu bedelaya ama matniga ayuu dhammaystiraya ama waa soo gaabinaya ama alfaad kaluu sheegaya wamaa ila daalik inama alacmaalu biniyaat baa inoogu tusaale ah alfaad kala duwan buu inoogu iman doonaa insha allahu tacaala qodobka ugu dambeeya waxa uu yahay taraajimta kitaabka imaam albukhaari abwaabtiisu marka kitaabkan laga hadlayo waa howlaha ugu culus weeye waxaa laga yaabaa kitaabkii inuu u baabaysto baabaan la fahmay xidhiidhka uu leeyahay oo haamid uu noqdo waxay kaliftay culimadu sida ibnu jamaaca oo kale kitaab dhan inuu ka alifo ibnu xajarna uu aad u daneeyo munaasabaat taraajim lbukhaari kutub baa laga alifi xadiikan iyo baabkan maxaa ka dhaxeeya matniga markaynu eegno iyo baabka isu eegno wax shaqo iskula ma ah taas waa ku badan tahay waxa ku badan matniga laftiis inuu baabaysto maalan inuu yidhaahdo baab inama alacmaalu bniyaat baab addiinu yusrun waa matnigoo sidiisa ah waxa dhacda inuu ku baabaysto lafdi xadiidku leeyahay laakiin isagoo aan u soo saarin oo sunanta iyo kutubta kale ku sugan waxaa laga yaabaa macnihiisa inuu sheego aad bay u badan tahay wuxuu baabaysanayaa baab maa sallayna baab maa sallayna dabeedna waxaa kuugu imanaya wallaahi lowla allah ma htadayna walaa sumna walaa sallayna iyo axaadiista la midka ah saxaabadiio odhanaya maa sallayna maa sallaytu asallayt maa sallaytu ayuu ku keenaya baab maa sallayna xaggaad u qaadays wuxuu baab u yahay maanaan tukan yani maanaan tukan maxaa looga jeeda ugama jeedo keliya waxa wey maa sallaynabaa inoo soo socoto xadiika lagu sheegay bukhaari intaa waa ka weye wuxuu uga jeedaa maa sallaynaa in la isticmaalay in laga fiican yahay noocaas ayuu u baabaysanaya marka waxaa ku sugan nukat iyo fawaa'id waxa weeye daqiiqa oo lagaba yaabo culimadu inay fahmiba waayaan oo culimada qaar ay yidhaahdaan allahu aclam ilaahay baa og wuxuu u baabaystay qaarna ay kuba qabsadaan oo ay yidhaahdaan munaasaba kama dhaxayso xadiika iyo baabka uu baabaystay wax munaasaba ay kama dhaxayso oo kuwo kale ka daba imanayaanoo munaasaba ay usoo saarayaan waa baab furan waxa weeye fahman yuutiihi illaahu man yashaa kitaabka ammaanta la ammaanay aad bay u badan tahay manilo weyn buu culimmada agteeda ka joogaa ammaanta la ammaanay waxaa ka mida ah culimmadu inay tilmaameen inuu yahay kitaabka ugu weyn marka laga yimaado kitaabka all subaanahu wataaal ibnu xajar wuxuu ku tilmaamay markuu ka soo hadlay kitaabka ammaantiis wuxuu i xata adcana lahu lmukhaalif watuluqiya kalaamahu fi صaxiixi btasliim almuaawicu wlmufaariq yani kitaabka marka la ogaaday juhdiga galay dadaalka galay waa loo hogaansamay xataa kuwii khilaafsanaaba u hogaansamay hadalkiisana waa la aqbalay oo xadiiku haddii uu saxiixiyo imaamu lbukhaari waxay yidhaahdaan faqad jaawaza alqandara buundada ama bariishka waa ka gudbay laga hadli maayo ibnu kaiir waxa uu yidhi ajmaca alculamaau calaa qabuulih culimmadu waxay isku waafaqeen kitaabkan in la aqbalo waxay kaloo isku waafaqeen calaa sixati maa fiih waxa ku guda suganay inuu saxiix yahay wasaa'iru ahli islaam muslimiinta kalena waa isku waafaqeen ibnu subki abaqaatu shaaficiyada markuu ka hadlaya waxa uu yidhi ajalu kutub lislaami bacda kitaab illah ayuu waxa weeye ku tilmaamay ibnu salax wuxuu ihi wa asaxu kutubi bacda kitaab illahi caza wajal nawowi baa la mida oo macnaha ku tilmaamay dahabi cabdilani maqdisi waxa uu yidhi isaguna kitaabka markuu ka hadlayay wlmucawalu cala kitaabihi bayna ahli lislaam kitaabka la cuskado muslimiinta dhexdooda waa kitaabkan kitaabkani waa kitaabka weyninkaa leh waa kitaabka ugu mudan marka laga hadlayo xadiidka nabiga calayhi salaau wasalaam imaam lbukhaari haddii aynu ogaanay booska uu joogo kitaabkiisana aynu ogaanay mansilada uu leeyahay waxaa laynooga baahan yahay inaguna dadaal inaynu gelino dadaal kitaabku inaga mudan yahay inaynu gelinno anigu insha allahu tacaala kitaabka haddii la doono xaqiisa in la siiyo kitaab sano la alifayey kunna laga soo xulay baabka loo baabaysanayana culimmadu fahmi waayeen in badanoo ka mida haddii la isku dayo sidiisa in xaqiisa loo siiyo waa laga yaabaa toban sano muddo gaadhaysa inuu baahan yahay laakiin ku talagalku waxa weye insha allahu tacaala asaasiyaadka kitaabka iyo muhimadiisa in la dulmaro intaasaynu insha allahu tacaala danaynaynaa sanadkiisana in la dabdiyo oo waxa weeye la ogaado iyadoo aynaan tarjamada ku fogaanayn macnaha iyo fiqigiisana iyadoo khilaafka iyo adilada iyo niqaashka aynaan ku fogaanayn waxaynu kusoo faafaahinay cumdatlaxkaamka iyo buluuq axaadiisulaxkaamka ayaynu kusoo faafaahinay laakiin si kooban baynu insha allahu tacaala u dulmaraynaa culum badanoo kala duwan inaynu ku soo koobno ayaa maqsuudku yahay asaaskuna waxa uu yahay kitaabka in sidiisa loo fahmo ayaynu danaynaynaa insha allahu tacaala idaafaadka ka baxsan waxaan ku talinayaa insha allahu tacaala in la daalacdo kutubta waxa weeye shuruuxda ah oo ugu weyn yahay fatxulbaarigu ugu weyn yahay oo dadka badidiisu ay helayaan in maalin walba intaynu qaadanayno insha allahu tacaala ama isbuuci khamiista iyo jimcaha wixii isbuuca la qaatay isha in la mariyo insha allahu tacaala lagu dadaalo oo ku talinayo haddii taa la awoodi waayana irshaadu saariga oo waxa weeye noocan maa ka kooban oo ka habaysan in waxa weeye haddii la helayo la itilaaco ama shuruuxda ka kooban haddii la helayo kitaabka sidiiq xasan khan cawn ulbaari fii xalli adilat lbukhaari oo aad isaga kooban iyo mukhtasaraadka la midkaa shuruuxdooda in loo noqdo mar walba waxaa muhima inta aan halkan ku sheegayo inaan lagu kaaftoomin insha allahu tacaala si kitaabku u dhammaado inta aan sheegayo iyo boqol jibbaarkeed iyadoo la daalacday oo la faa'iidaystay aynu insha allahu tacaala kitaabku inoogu dhammaado maanta intaasaynu insha allahu tacala muqadimada kusoo koobaynaa buritana waxaynu bilaabi doonnaa insha allahu tacaala kitaabka laakiin aan ka horaysiin doono in yaroo kaloo muqadimo ah oo kitaabkan ciddii u adeegtaya hadday taraajumta tahay hadday sharaxa tahay hadday abwaabta tahay si loogu noqdo insha allahu tacaala oo looga faa'iidaysto muqadimo kooban oo daqiiqada ah kadibna waynu bismilayn doonaa insha allahu tacaala sal